ay u badnaayeen waa in cadligaas uu waajib yahay oo caruurta in wax loo simo ay waajibtahy oon loo kala eexanin nuxli iyo nixlaba lafdigu waa ku yimid nuxligu asalkiisu waxaa la yidhaahdaa waa shayga la baxsho min hayri ciwadin wala istixqaaq adoo badel aan ka doonaynin waxna aan lagugu bedelaynin xaggana ruuxu mundaankuina uusan lahayn baa la yidhaahdaa naxliga ama nuxliga la yidhaahdaa marka cadliga laga hadlahayo laba qaybood baynu ka fiirin qayb waxaa weeye xagga caruurta labyo dhadig la kala qaadi maayo labyo dhadig waa loo simeeyaa wuxuu dhaxal ma aha waa cadli adiga lagaa rabo inaad caruurtaadii wax u sinto qalbigoodana ilaaliso sida ay waajib u tahay labyo dhadigba inay baari kugu noqdaan marka la kala eegi mahayo labyo dhadig sida raajixa wadaaddaa yidhi lidakari milu xadi lunhayayn haddii gabadha toban la siiyo wiilka labaatan baa la siin haddii wiilka la siiyo soddon gabadha shan iyo toban baa la siin niman baa dhankaas dhaxalka eegay laakiin sida sawaabka ah labyo dhadig la kala qaadi maayo cadiyada marka la rabo in la simo waa ee laasimka ah haddii kale aad jaa'irka noqonayso waa midda aan sabab lahayn sabab mucayana aan lahayn haddii midkood baari kuu yahay midna uu caasi yahay ood wax u kala badiso wax dhiba ma laha mid baa qalin jebiyey ood rabtaa inaad ka farxiso waxbaad siisa kii kale lamaadan siinin aabbo aduguna markaad qalin jebiso si u barataan wax ku siinaya ninbaa muslimiinta caawintooda iyo waxqabadka ku wanaagsan abaalgud baad u siisa haddii sabab midbaa faqiir aan waxba heli karin midna waa qani oo waa shaqaysta midbaa maanta guursaday midna waa adalaawo oo xilo weli ma qaadanin sabab keena in ninkan wax lagu gooniyeelo hadduu jiro qasab ma aha in aad carruurta wax u sintee baahida iyo dhibka kolba soo kordhay iyo mudnaanshaha gooniga midkood leeyahay haddii wax lagu qiimeeyo wax dhiba ma jiraan caddigana ma aadan ka bixin idan daradu waa iyadoo aysan jirin mudnaan gooni ah iyo sabab gooni ah inaad carruurtii u kala sadkordhiso taasaan la ogolayn labiyo dhadigna in loo simo wey qaybta labaadee ii raacda xadiidkii ummuna juwayriya bint alxaaris maalinkii ka horeysay jumca ma soo soontay maya beri soonta soonto ma rabtaa maya haddaba afur ishkaal ku imanaya qolyaha jumhuurta yidhi soon in jumcaha lagu goonyeelo soon waa karaaho ishkaal ku yimid baan rabaa inaan jawaabtiisa idin siiyo ishkaal ku yid waxaa weeye haddii jumcada in lagu gooniyeelo soon ay karaaho tahay karaahay iyo jawaasku isma diidaane muxuu nabigu gabadha ogu qasbay inay afurto lanno shaygii oon markaa karaahaa ayaa bannaanaan kara muxuu nabigu u leeyahay haddaadan maalin raacinaynin maalina aadan ka soo hormarinin waa inaad afurto laasim oga dhigay idan ra'yiga jumhuurta odhanaya soon in lagu gooniyeelo jumcadu waa karaaho inuu baatil yahay oo daciif yahay bay nabiga amarkiisu ku tusahayaa baa la yidhi waxaan leenahay sax meahe fahamdaraa keena inaad fahmi weydaan maxaa jira shuruudda soomku waad soo marteen shuruudda soomku waa afar afar buu soomka shuruuddiisu islaanimo iyo caqli shuruuddu ku asaxo soomku wey shuruudu sixati soomi waa arbaca islaamnimo iyo caqli iyo xayd iyo nifaas la'aan iyo alwaqtu alqaabilu lisowm alwaqt alqaabilu lisowm shardigaasaa meesha laga laayahay shardigaasaa meesha laga laayahay soonka aad soomayso waxaa shardia inaad ku beegto dhex dhigto wakhti aqbala ama astaahila in la soomo haddaba soonka jumcadu hadduu noqdo keligii in la soomo ay karaaha tahay soonkeedu ma asaxaayo maxaa yeelay istixbaab iyo karaaha ma kulmi karaan soonku waa cibaado soonku waa cibaado cibaadadu laba unbaa loo shardiyaa cibaadadu ima an takuuna waajiba wa ima an takuuna mustaxaba cibaadadu inay sunno tahay oo la jecel yahay iyo inay waajibta wax u dhexeeya ma jirto cibaado bannaan wax la yidhahdaa ma jiraan jaa'is ah cibaadadu ima an takuuna mustaxaba liannahu waa qurba ila allah wa ima an takuuna waajiba haddaba jumcada in soon lagu gooniya hadday karaaha noqoto karaahiya isticbaab cibaada kuma kulmi karaan waa karaaho macnada waa maxay waa karaaho macnada waxaa weeye maalinka jumcada in la sumo waa karaaho macnada waxaa weye dembian lagaaga qori ajirna ka ajirna lagaaga qori maayo dembina eh, ka qaadi maysid hay cibaadoon dembina lahayn ajrin lahayn maa lagu alhaya hayga cibaadada waxaa shardiga inuu ama waajib yahay ama uu mustaxab iyo ajir laga helahayo ifraadu jumucati bisawmin hadduu makruuh noqdo falaa hawaaba fiihi kama laa ima fiihi idan ma aqbali karo wey saasuu nabigu u qasbay u yidhi waa inaad afurto lanna waa bilaash baad u sooman tahay gaajuun baad isku dili ajirka heli mayse sidaasoo kale wadaaddaha yidhi sabtida in soon sunnaa la geliyo waa karaaho iyaguna qaacidaysa fahmi waayeen walidaalika saxaabigii xadiidka wariyaa la weydiiyo ka waran sawmu yowmu sabti laa laka walaa calayka buuri sawmu yowmu sabti cabdullahi bn busr almusani isagaa yidhi marka la weydiiyey fatwon jiray xadiidku waana wariya wuuna fatwon jiray laa laka walaa calayka macnada waa maxay ajirna ka heli dambiga lagaaga qori maayo macnuu waa maxay waa ciyaar wey bardoodan iska boodbood cibaadaduna waxaa sharda inay noqoto ima an takuuna mustaxaba wa ima an takuuna waajiba waa karaahan laakiin way bannaan tahay cuquudda kale mucaamalaadkay gashaa saa u fahma shayga haddii waa cibaado lagu yidhaahdo labadaa unbuu noqdaa ama waa waajib ama waa mustaxab miyaynu isfahanay qodobka kale iigu dambeeyen kaga baxayo habeenkii ka horreeya cashirka waxaynu ka hadalnay in lagu khudbeeyo af aan carabi ahayn yaan yar taabannay af aan carabi ahayn lagu khudbeeyo agtaydu ma aha masale khilaaf aqbasha masale ijtihaadiya aw mima yasuuqu fiiha alkhilaaf agtayda kama ah saa darteed baad arkaysaan marar badan inaan ku adkaayo oon aad ugu qallafsanay masalada iyada marka haddaad istiraadaan wadaadku masalada waa khilaafi masaa'il fara badanoo a'immadu isku khilaafsan yihiin oo min xayu daliil aan khilaaf aqbalin baa jiro oo baail uu khilaafku yahay arbaciina masalo iyuu hal meel fayl ku geliya ibnu taymiya oy salafku isku khilaafeen daliilkeedun uu qaci yahay maaha masaladu khilaafka ku jira ma keenhayo anlaa yakuuna ah, daliilu axad اlqowlayni qaciyan oo wadaadkii khilaafay daliilka qaciga ma soo gaadhin wuu ka ilduufay wuusan fahmin agtiisuusan ka asixin mujarad lagu dhaha masaladu waa masale khilaafiya ha u qaadin daliilkeedu inuu yahay daliil danni ah min aarafayn waxaa dhici karta axad طarafayn inuu daliilkiisu yahay daliil qaطci ah mima yufiidu اlyaqiina wاdaruura laakiin ninkii khilaafay uusan soo gaadhin wayna badan yihiin masaa'il afartan gaadho hal mar tiriyey dhowr boqol bay gaadhayeen masaa'ilka noocaas masaladana ka mid a alkhudba bغayr اlcarabiya fi ywm اljumuca khilaaf baa ka jira laakiin waa khilaafkaasi agtaydu waa hayru muctabar lianna waa khilaaf ku dhisan calى khilaafi اdaliil اlqaطci maqaaladaa dheer baanan ku qoray bidaayat sabiil waad ka akhrin kartaa labadaas saddexdaa masalan raba inaan baraarujiyo baabunahyi can idaacat ilmaali fii hayri wujuuhihi allatii adina asharcu fiiha wuxuu baab yahay reebidda la yska reebay idaacat ilmaal xoolaha in lagu dhumiyo lagu baytimaaliyo fii hayri wujuuhi meelihii lagu bixin jiray meelo aan ka ahayn allatii wujuudaasu adina asharcu fiiha sharcigeennu uu fasaxay in lagu baxsho xooluhu maadaama nicmo rabbi ina siiye ay la doonaya in la ilaaliyo meel xalaala ama waajiba ama sunnaha lagu bixiyo meelahan rabi ogolayn laga ilaaliyo can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llahi sal اllah alay slam ina allaha tacaala yardaa lakum alaaan ilaahay saddex xaaluu raalli idinkaga yahay inaad samaysaan wayakrahu lakum alaaan saddexan rabbi waa idinka hodaa oo rabbi ma samaysaan fayardaa lakum rabbi wuxuu raalli oo jecel yahay an tacbuduu inaad caabudaan ilaahay raalli buu ka yahay addoomihiisu walaa tushrikuu bihi shayan rabbi aydan waxba la wadaajinin xaquuqdiisa khaaska ah makhluuqaadkiisa axad ka mida ah aydan la wadaajinin wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican xadhigga ilahina wada qabsataan diinkaa loo jeedaa kitaabka rabbiga iyo tubta islaamka inaad ku wada dhegtaan baa rabbi jecelya walaa tatafaraquu xaggana aydan kala teginoo aydan kala dhimanin saddexdaasuu rabbi jecelya keligii oo la caabudo waxdada ummadda iyo cadamu lishraak cibaadaة اllahi waxdahu wacadam اlishraaq wاlاctisaamu bkitaab اllahi maca cadam الtafaruq saddexdaa ilaahay baa jecel oo fiirsa hadda waa maxay ifraad اllahi bالtowxiid oo waxd اlumma yuu nabigu u hormariyey ilaahay oo towxiidka lagu gooni yeelo iyo cibaadada iyo ummadda caabudaysoo midaysnaato mid far noqota hal keliya noqota wayakrahu lakum rabbi wuxuu idiin kohdaa qiila waqaala qiila waxaa la yidhi waqaala hebel wuxuu yidhi wa karata su'aali su'aal fara badanoo macno darroon cilmi ku dhisnayn wa idaacat almaali hantidoo la baatulo lagu ciyaaro rawaahu muslim waqad taqadama sharxuhu xadiidku wuu soo hormaray baynu ku soo marray xadiidkaas isagoo faahfaahsan muhiimaddu waa wa idaacat almaal waxyaabaha waaweyn ee rabbi uu kahodo yacni qiila waqaal waxaadan hubin sheeg weeye waxaadan hubin sheeg waa khatar su-aal fara badan imtixaan ee dhibbaa ku jira iyo faduul hantidii la raba ilaah in lagu caabudeed ku asturayd ee sharafta iyo gobonimada ku xidhnaydna in lagu ciyaarana waa khalad kale wacan waraad kaatib اlmuiir radi allahu tacaala canhu halkaasayna xadii kusoo marray masaa'ilkiisa amla calaya almugiiratu waraadkii ahaa karaanigii qoraagii muhiira bnu shucba markuu amiirka ah wuxuu qori jiray qaal warad wuxuu yidhi amla calaya almuhiira bnu shucba muhiira bnu shucba ii yeedhiyey fii kitaabin dhambaal ilaa mucaawiya aan u qoray radia allahu tacaala canhu maadaama amiirku u haya khaliifku marka asaga mucaawiye ahaa muhiirana waali ka ahaa ciraaq meelo kamida iyo shaam waagi dambaba kitaab iyo wareegto ama waraaq iyo risaale qorayay asagu baahday baan qorayyasagaana yeedhinay asaguna waa ka raadi muxuu ku qoray marka saxaabigu mucaawiya horaan soo weydiiye su-aasha waynu soo marreeyay ana nebi sal slm kaana yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray fii duburi kulli salaatin maktuuba salaad walboo la farad yaray gadaasheeda markuu ka baxo wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa cala kulli shayin qadiir allahuma laa maanica alla wax aad hor istaagi kara ma jiro limaa walaa mucطiya axad bixin karana ma jiro dhiibi kara limaa manacta wax adigu diido walaa yanfacu ma taro daljaddu ay dalghina ninka hodanka ee tanaadka awoodda leh awooddiisu waxba uma tarto minka adiga minka ay min ciqaabika cafwan aljaddu ay alghina ninka hodanka ah hodantinimadiisu cadaabkaad waxba ugama tarto ma aqni canii maaliya walaa yanfacu ay laa yuni bay ka dhigan tahay waxba uma tarawe ida alghina wاtharwa ninka hantida iyo tanaadka iyo hodanka u saaxiibka ah minka ay min ciqaabika wacadaabika aljad ay ilmaal maalkiisa uma tarawe wakataba ilayhi wuxuu kaloo u qoray muqiire ilaa mucaawiya u qoray annahu kaana yanha nabigu ummaddu inuu ka reebi jira can qiila waxaa la yidhi wa qaala wuxuu yidhi aduu maxaa kaa dhigay ninkan tanaagoonaya warkuun qaybinayo maxaa baddaa ku gelimin wariyaa tahay wa idaacat ilmaal maxaa yeele been baa kuugu dhuman beentii baad wax ka faafini qiila waqaal haddaad shaqa ka dhigato maxaa la lahaa maxaa cusub maxaa jira qolyo warkaba raadiyaa wixii la sheegaba ayaguna sii gudbinaya intaa magaalada u soconaya amaad war heshaa wa idaacat ilmaali maalkoo la baytimaaliyo lagu ciyaaro wa karat isu'aal su-aasha aana dee ku xidhnayn macnana aan lahayn wey horaan baynu soo maray ee keeni karta dhibaato adiga kuu keeni karta ama mas-uulka ku keeni karta ama ummadda dhibaatayn karta wa kaana yanhaa xuu nabigu ummadda ka reebi jira can ummahaat hooyooyinka in lagu caasigaroobo maxaa yeele waa ka nugul yihiin aabbaha waana ka xaq weyn yihiin haddee wawa'di lbanaati dumar gabdhahana in la nolol duuga iyagoo nool la xabaalo sidii dhaqanka carabeed ee jaahiliga ayagoo ka baqaya ama ceeb oo intii hadhow layslaayo oo laysbaabi'iyo in ayadii la qafaasho hadhow reero kale ay xoog uga caruur dhasho ama ay addoonsadaan ama ay ka baqiso inay ku xumaato hadhow intay biil u waayaan ay meelahaasi ay ka xumaato idan dhaqan xun weeye marka ay yaqaaneen oo shareecada hor istaagtay qur uu ka hadlay wa mancin xaqi lagugu lahaa diididiiban ummadda ka reebay wahaatin dalbasho waxaadan lahayn mancu waa maxay waa mancun can waxaad diidaysaa inaad xaqi lagugu laha bixiso xaqii qaraabada biilka caruurta kii haweenka zakadii waajibaadka ku saara inaad dhiibta waxaadana keenaad leedahay waa aafo anugu bixin maayo xaggana soo socda waa dhaqan xun wey gacmuhu inay isweydaartaan oo isdhaafaan adna wax bixiso adna wixii lagugu dhaama lagugu celiyaa la rabaa wa mancin diida la diido xaqa bixintiisu nabigu ummadda ka reebay iyo wahaatin dalbasho la dalbado waxaadan lahayn ama aadan mudnayn ila waa adabdarre muttafaq caleyh wasabaqa sharxu isaguna oo soo hormaray isku meel bayna ku soo marray almuhim masaladu waxaa weeye hantidu waa shay muhiim ah waa nicmo ilaahay la-aanteedna noloshu ma jirayso marka ha lagu fara adaygo ha lagaga fara meelaha xuna lagu bixinayo meelaha wanaagsanna ha lagu dadaalo in lagu baxsho aakhara kayd la dhigto ilaahay agtiisa wax la dhigto baabu nahyi can اlishaaraةi ilىa muslimin bاsilaax reebidda la iska reebay ruux muslim in lagu fiiqo hub lagu fiiqo annahyu can اlishaarati ilىa muslimin bاsilaax toori iyo waran iyo xabad iyo wax waran oo markaa hub oo dhibaateeya dadka muslimiinta dagaal lagu geli karo inaad ruuxa muslimka ku fiiqda inaan la ogolayn iyo wanax wixii la mida ah. hub ah dhibaato kale keeni kara sababan kaana noqoya ninka mushiirka ah ee fiiqaya jaadan mid dhab ay ka tahay noqoya aw maasaxan haazilan baa ku fiican jaadanka waxaa ka soo horjeeda haazilan alhaslu waljadu baa iska soo horjeeda waljidu baa iska soo horjeeda cafwan sababan kaana noqoya cafwan sawaban kaana noqolya jaada miday dhabka tahay fiiqiduu ku fiiqaya iyo ishaaraduu waranka iyo eh, qoraw maasixa mid dheldheelaya noqoya dhab iyo dheldheelba inaan la ogolayn ruux muslima ah. kasiya eh, kama midna la ogolayn ruux muslim inaad ku taagta ama wax dhibaya iyo waa nahyi reebid la iska rabay can tacaaqi sayfi sayf in laysku dhiibay iyo waran wixii la hadlay wax iyo caarad leh ah, wax af caarad leh masluun isagoo galla isagoo galla laisu dhiibo galkiisa geli u dhiib toorida galkeeda geli u dhiib seebta galkeeda geli u dhiib si kale haddii la waayo xagga dambe u dhiib adu afka hora qabo waxaa dhici karta hadaad saad tidhaahdo asagii ku dhibi inayn seebta kusoo noqotood ku riixdo ama intaad isla gaftaan ay fakato faraha ku goyso marka sidiisoo baasha aan miirka qaban inaan laisu dhiibin can abi hurta radi allahu tacaala rasul lah sal slam qaal laa yushir axadukum midkiisan fiiqin ama ku taagin ilaa akhiihi walaalkii bisilaaxi hub fainahu mushiru bihigii shaygii la ishaarahaye e la taagaya laa yadri ma ogo lacala shayaana shayaanku inuu yanzicu siibo fii yadii ay min yadii gacantiis ka siibo hayaan baaba kaa fadhiisan kara qoriba ma soo taagta seefma ma soo taagta xagga walaalkaa faraadoo ka bixin karaaba aday ku dhibaatayn walaalka bay dhib u geysan fayaqacu wuxuu ku dhacayaa mushiirkii ninkii waranka taagay afka fii xufratin min annaari god naareed buu ku dhacaya ilan sababkii maxaa yeelay waa xadiidka loo daliishado weeye haddii sababku uu mutacadi yahay mubaasharadu macno ma leh inaan walaalkii dila ma doonayn inaan dhibaateyn ma doonayn ooma qasdaynin inaan seefta ama waranka u dhiibaan doonay ama tooradiiyo bilaabaha u dhiibo laakiin maadaama aad khilaaftay aadaabtii loogu talagalay qalabkan iyo hubkan in loo dhiibo waxaa laga soo qaadayaa inaad tahay nin u qastay walaalkii inuu dilo lanno sababkii baad ku xadgudubtay almutasabibu ida kaana mutacadiyan qudima cala almubaashara qaacidada ahayd wey qaacidada ahayd wey ceel aad meel god aad meel khaldan ka qoday baanu hamagsanayo iska laweynaya ku dhacay ruuxa ku fakaday waa kuma waa aniga mubaashira aniga ordahayey salaadii ordahaya ku dhacay baa mubaashira oo meesha ka halwaday laakiin adugu maadaama aad meel khaldan oo waddo dhaba muslimiin iyo tub islaam aad ka qoday ruuxaa diyadiisii iyo magtiisii adaa lagugu leh lianna mutasabibku waa mutacadi muctadi weeye marka almutasabibu aw asababu ida kaana mutacadiyan qudima cala almubaashara nafsashi xadiidka u daliilah walaalkaas seef galla ah ha u dhiibin waran ha u dhiibin galkiisa geli haddaad dhiibto oo lagu dhibaatoobo adaa iskale way dembigiisa ooma qasdaynine hunaa sababka mutacadi ah. marka waxaa weeye waxaa laga soo qaadaya kalmubaashara kalmubaashara qaacido kalena way sheegaanoo asababu maca tacadi kalmubaasharana waa la yidhaahdaa qaacida qaabo badan baa loo yaa loo loo cabiraa asababu maca kalmubaashara inaad walaalkaa ka sudidaan laga soo qaaday qastila'aantaada huna waa hayru muctabar iska ilaaliya muttafaqun calay wa fii riwaayati limuslimin qaal qaala abulqaasim sala allah alay wasalam wuxuu nabiga kunyadiisi weeyey man ashaara ilaa akhiihi ninkuu ku fiiqa ama ku taaga walaalkii xaggiisa bixadiidatin wax af leh bir baa loo jeeda waxgoysa fa ina almalaa'ikata talcanuhu malaa'igtaa lacnayaysa ruuxa asaga ah xataa yanzacila hawsha uu ka joogsado uu ka toobadkeeno wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi walaalkii hooyiya aababa allaha ka dhigo axadku wax ku fiiqahayo axadkaad wax u taagaysa waranka galla u dhiibayso iyo seebta afka ee galkala iyo toorida caddaysimahaa hooyada iyo walaalkaa laxmi allah ka dhiga nabigu le alayh salaat wasalaam bimacnaa waa maxay walaal hooyo oo laxmiya oo shaqiiqa inuu axaadna dhib oola qasdaynin baa iska cad ayadoo sidaa tahay nabigu halkaas waa mubaalaqa fi اtaxriimi wاnnahyi nabigu ku xeldheeraanaya in hawsha inaga hor istaago oo inoo diido wax kastoo dhibaato u keeni kara muslimiinta qowluhu calayh الsalaaة wasalaam yanzicu uu yidhi dubita biاlcayni اlmuhmalati maca kasri الzaay waxaa la xarakeeyey cayn aan dhibic lahayn in la akhriyo oo u dambaysa xarafka ee kelimada maca kasri azaay zadan la hoos yanzicu la yidhaahdo min annasci ayb wbilhayn اmucjamatina waa la ariyaa maca fatxa qoynna waa la ariyaa ayn kor dhaban waa la ariyaa ooyn baa la arinhayaa maca aa ai zaay zaad alla kor dhabahaya oo maa yanzicu soo ma ahaynu zaad ma hoos dhignayn caynku meeshuu godnaa aynkana waad goda asagoo dhib ma lah laakiin zaad aad marna kor dhigi marna aad hoos dhigaysaa caynkana mar baad ayn macnaahuma mutaqaarib nasciga iyo nasqu waa isku mid nasqu markuu qan yahayna waa qudayn iyo caraabin wey shaydaan baa raba ilqayb aan isku kindiro toori aflaba aan isku dhiibayniyo intaan isku xanaaqnaan ku gelin karaaba shaydaan baa isku kindiraya ahow isku kindhi sida awrti iyo qoodhi wmacnaahu bilmuhmalati yanzicu macnaheedu waxaa weeye yarmi lacalahu lacalla shayطaana yanzicu fii yadihi gacantiisu inuu ka siibaa laga yaaba oo warankiiba uu gano wabilmucjamati aydan waxaa wey yarmii wayufsid inuu gano isku kindira laga yaabaa waimaa yanzaqannaka oo kale weeye nasquhu marka isagu asalkiisu waa iqraaga ruuxa ruuxa in lagu diro lagu caraabiyo lagu qudeeyo lasu mariyo labada shay ayaa la yidhahdaa wa aslu nascina aacnu walfasaada weye nasciguna asalkiisu waa in wax la duro ama la fasahaadiyo وعن jابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رsuuل اللhi أن يتcاaطى السayف masluula nabigu ummadda wuxuu ka reebay an yutacaaطى الsayf sayf in laisu dhiibo ama laisu laaco masluula asagoo galla oo cadaysima rawaه abu dawud والتirmid وqاla xadiiث xasan aadaabta iyo akhlaaqda muslimiinta weeye xagga hubka iyo adeega marka la kala qaadanayo ama marka bambaanoy hala kala qaata ama qoryo hala kala qaata ama wax aflow caarad iyo madi caaradla hala kala qaata wax af dhegdheghaya leh waxaaso dhan waa in la ilaaliyo maxalushaahidku nabadgelyada walaalaha muslimiinta waa inaad ilaaliso wa kii la in masaajidda lala soo galo hub lala soo galo maxaa tiri baabgoynaan ku soo maray ruuxa muslimka in laga naxiyo waa xaaraan waa kabiira min alkabaa'ir lama ogolo hadda barankii alla kacdeen ummadda ku baabi'isee social media warkiisii baad xusuusanaysaa imtixaanka ah shaqaa laga dhigtay muslimiintii laga naxiyo oo haweenaydii laga naxiyo oo laga naxiyo oo odaygii gebgabahayee socda laga naxiyaabaa lacag lagu raadinaya hadda waaba la barankii baan kuu dhigaya lagu leehay nimaad saaxiibatihiin baa ku arkaadoo meel waddaa socdo gaari buu kaa daba keeni isagoo ordaya kugu soo geynaya kacar waxaad ku dhici muxuu ahaa siwijkii biyaha qaadaya matoorag baad ku dhacaysa nin eh, eh, aanu saaxiibaan oo dhinta allah yarxamu iyo wadaad hadda jooga yaa hawsha hadda ka hor annagoo soconno jid gaari soo caydhiyey annagoo dhowraba markuu gaarigu nagu soo dhw gaarigu xoog ordayo inuu naga nixiyuu rabaa ragumni baa iska fadaqo iska hawal badan sheekh muuse allah yarxamu markaasaan aniga iyo wadaadkii cismaanahaa iyo wadaad kaloo cabdiwaan badnayn gooniba waan kala badboodnay nin annaga naga midunbay shalay kaga dhegtayba seebaad nooga nixin kartaa ilaa amminkan ayagoon heshiinoon kari weynay bay yay kala tageen midna aqaraada midna noolih yani naxdintuu naxay wadaadka wuxuu hi cafin maayo inaan la heshiina dhici mayso hadda mogta hawshaa lama ogolo ruuxa laga naxiyo oo la cabsiiyo waa mamnuuc waa kabiira min alkabaa'ir gaari la isku soo goynay iska daaye seef ama shay aflu nabigu diidan yahay asagoo galla in laisu dhiibo baabkeenna waa baab kale baabu karaahati alkhuruuji min almasjidi bacda aladaani soomaaliya aadaan bay iska dhadaa way madaan madkaasna asagu shuqlaguma laha luqada carbeed waa in la gaabiyo min adana karaahat khuruuji min almasjid masjidka in laga baxo aan la jeclayn bacda alaadaani inta la aadaamay kadib ila licudurin dan weyn mooyeen xataa yusalliya almaktuuba salaaddii loo aadaamay ilaa ruuxu tukado adoo masaajidka ku jira la aadaamay iska sug salaada ha bixin inay duruuf qabsataan mooyeen oo baylaha laguu sheego ama aadan weyse qabin ama aad qabiisba u baahato markaa janaabo aad xusuusato yani duruuf laguu cudurdaaro keeni karta inaad markaa ka dhaqaaqdo masaajidka mooyeen hawl kale u bixin wey maxaa waa calaamad munaafiqiin wey waa calaamad munaafiqiin can abi shacthaa sulaym bn aswad baa la yidhahdaa qaala jaabir zayd ma abu shacthaa waa ninkii loodhan jiray sayd bn aswad qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu qucuudan kuwa fadhiya maca abi hurayrata cabdiraxmaan baanu la fadhinay ibnu sakhr fi lmasjidi masaajidka faadana almuadinu muadinkii baa aadamay faqaama rajulu min almasjidi nin baa masjidka ka kacay yamshi isagoo lugayna bannaanka u lugeeyey faatbacahu abu hurayra basarah abu hurayra wuxuu la raacay isha wuu sii fiiriyey saasuu u eegay xataa kharaja min almasjid ilaa uu ninkii ka baxay masjidkii faqaala abu hurayra wuxuu yidhi amaa haada kan miyaa waa amaday tafsiiriyadahayd ninka asagu masaajidka fadhiyeen bixin nabiga ma caasiyin baa kuu qadaran laakiin kan asagoo nabigu caasiye wy ama tafsiiliyada ayd garanaysaan ama haadaa kan sooma asagu faqad casaa wuxuu ku gacanseedhoo caasiyey abalqaasim sala allahu calayh waali wasalam rawaahu muslim abulqaasim buu caasiyeoo nabigaa diiday masjidka in laga baxo bacda alaadan ninka nabigu caasiyo waa ka baxay wey wuxuuna markaa u arkaa inuu xukumka garanayo ninka asagaa oo xadiidka u yaqaan oo nahyigu uu soo gaadhay buu dareensan yahay xog khaasuu ka haya haddii kale muusan ku xukumin inuu caasiya muusan xukumeen amada marka ninkii aan ka bixinayn aadaanka markuu dhaca masaajidka suga ee masaajidka salaadda ku suga tukadana nabiga muuse caasiyiin baa kuu qadaran marka iska ilaaliya dhaqamada munaafiqiinta masjid laga aadaamay ama laga aqimay ha ka dhaqaaqin aqimadaa kasii daran ayadu aadaankabaa yaabaroone baabu karaahati radi rayxaani liqayri cudurin kooshada la koodo radu rayxaan waxyaabaha caraftaloo la diido liqayri cudrin cudurdaar la'aan reexaanku asalkiisu waa kulu nabtin khafiifi lmixmali duu riixin ayiba la yidhaahdaa nabaadka nagaarhka yararkae baxee xaggana fudud xaggana udgoone carfayaa reexaanta la yidhahdaa inagoo soomaaliya reexaan maqlaan baalkii riidhaha ah subaga lagu darsan jiray ama lagu shiiri jiraan iskaga qadanayna reexaantu waa nagaar kastoo udgoon weeyo oo xaggana fudud dhagaha la gashado jeebka la gashado ree koosigaad ku arkaysaa iyo ree muqdisho iyo ree xeebeed koobsha aad bay u yaqaaneen waagaan barfuun iyo xoogo udug uusan jirin ree miyiguna way uunsan jireenoo qaye iyo geeda la jafay iyo waxaasay isku qiijin jireen fuuxa iyo beeyaday shidan jireen ree magaalkuna caleen qoyoonay dhagaha soo geshan jireen isku carfin jireen howlahaas marka waa intaan la helin alaabta hadda as maranaysaan ku wadataan can abi hurata radi allahu tacaala qaal qaala rasuul lah sal ly man curida ninkii loo bandhigo calayhi dushiisa rayxaanun nagaadh udgoon doog udgoon caleel udgoon falaa yaruddahu yuusan diidin fainahu maxaa yeele khafiifu lmixmali ee khafiifu lxamli sididiisu way fududda culays kuguma hayo caleen yaroo dagaha gashatay ama jab gashatay ama intaad yar hawrursatay markay ingegtay ama ay baabaad ka tuurtay maxay ku yeeshaa fa inahu khafiifu lmixmali maxmali maxmalna waa la akhriyaa marna master baad ka dhigi marna daraf baad ka dhigaysa markaa zamaani ama makaani ah ayib khafiifu eh, maxmili qaadidiisu maday fududahay wey oo min alxamli ah in la qaado ama aad ama la sitood xambaarsanaato way fududahay ayib riix caraftiisuna way udgoon tahay caraf wanaagsan riix wanaagsan weeye mixmalkaasi oo khifada mixmalka qolyaa waxay idhaahdeen ma aha tii xisigeeda waa tii macnawi ahayd oo maxay laguma gallaf sheeganaya wey manni abaal weyn kaasoo gaadhi maayo maalin la weyd baan reexaan hebel u dhiibay nina ku shaacabi maayo waxaan iska fududoon lagugu gallad sheegan karin lagugu abaal sheegan karin midda kale udgoon maxaad ku diiddaa waa ku anfacaya mana sheegaadna ka baqi maysid wy macnahaasna waa fiican yahay aad buu u wanaagsan yahay <coughs> rayxaanta marka wax walboo udgoon baa loo jeedaa riwaayada abudaud baa fasirtay man curida calayhi iibun meesha hadda riwaayada muslim ay tahay man curida calayhi rayxaanun abudaud wuxuu ku wariyey bilaf man curida calayhi iibun wax udgoon ninkii loo bandhigee la siiyo ha iska qaato in markaa cudurdaar jira mooyeen cudurdaarka waxaa ka mid ah alla jawaabad qabtaaba barun soo biiy gacanta kee maaad ceshatay maaa jir samboor bay u kacdayaa tii lagu cudurdaadaya cudurkaada yaqaan lagugu dhibi maayo in dhibaato ay jirtaba mooye ama ninkan la ordahaya cadarkaba aad ogtahay inuu hodhow ku shaacabahayo wadaadkood saa usoo shiirahaya ayaan alaab u dhiiba ku shaacabahaya ku diidka asagu manigiisi balaayadiisi can anas bni maalik radi allahu tacaala canhu ana nebi sal slam kaana laa yarudu tiiba nabigu ma diidi jirin mana celin jirin wax udgoonoo loo hadiyeeyey rawahu lbukhaari baabu karaahati اlmadxi fi lwajhi liman khiifa calayhi mafsadat min cijaabin wanaxwihi wajawaasihi liman umina dalika fii xaqihi wuxuu baab yahay karaahat lmadxi fi lwajh ruuxa ka fool ka fool in la ammaano soo ku fiirinaya aad ammaan ku xidhiirto inaan la jeclayn oysan bannaanayn yaan la ogolayn liman khiifa calayhi mafsada ninka laga baqaayo inuu ku fidnoobo intaana ku dar buu ku odhanaya intaa intaana ku dar saasaan ahay waxaasaan qabtay wadaad baa hadhowd meesha iigu yimid markaasuu yidhi dadku maogtahay waa nin walba qaab buu rabbi u abuuray markaasuu wadaadow wadaadka cabdinuur ahaa baan laba belood ku noqnoqon hayaa Eh, inaad igala hashaan rabaa aniga marku aan yarnaxo waxaan idhi cabdinuur saas buu dhaami jiray soo xujira maxaad maxaad rabtaa konton masjid baa ilaahay ii fududeeyey buuri konton masjid aniga waan marqaamxan maa shaa allah konton baad dhistay kii konton koobaad baad raadinaysaa in lagaa caawiyo maya wuxuu idhi konton masjid baan ka hadlay oon ka muxaadareeyey kanaan rabaa konton iyo kow inaan ka dhigo cabdinuur waa ii diiday waan iska dhaqaaq warka waad fahanteen baan u malay wadaadka magaciis ma sheegaa aad baad u taqaanaane <coughs> marka nin walba meeluu magac ka raadinaya soomaalidii sidaa ahayd haddaad ammaan la soo istaagtood wejigooda ku xarirta ama maxaad sugi halis wey iska ilaaliye liman duulkii khiifa looga baqayo calayhi dushiisa mafsadatun min icjaabin inuu isu bogo iyo waa naxwi kibir oo kale wuu ismahadinayaaba dadka hadii la ammaano la ammaano ammaanta laga badiyo waaga dambe naqdinta dhaadidda kabidda cidbinta hadalkiisa la cidbiyo toostoosinta naseexada ma yeelaan ka daaya ammaan dadka ayara hadda markii dhowrkoo le maasha alla wadaadaad fiican tahay maasha alla xoogo waa sir afuufahaya bahashaa musiibo weeye bini aadamku ammaan wuxuu ka jecel yahay uma jiraan ammaan magac magacu wax walbaa loogu doorsadaa wax walbaa la dhaafsanayaa kursiga magaca sumcadda maalka iyadaa ka daran dadka ammaanta ka daaya haddaydan daynaynin markuu maqan yahay ammaana uun markuu yimaado ceebihiisa u sheega laakiin dhibka jira waxa ninkaad ceebihiisa u sheegto shaha damba kuu shufi maayo waad kala dhimanaysaanba waad kala dhimanaysaan soomaali intaan ka warqabo haddaabaad wadaadka laba goor naqdiso ood wax u tilmaanto adoo daacad u ah uba ku cullaysanba inta u nacamlaynaya kol bokiska iyo smaanka ah intaasuu wadanba adigii toostoosinaya kabahay wuxuu ku arkay inaabad ka fankiisa tolayso aafadaasaa jirta sayidina cumar baa agtootan caaw sameeyo ninba ninkuu ka hadal adkaaba ummadda ugu jeclaa oo raadsan jira o urursan jira markaad daacadda tahay ninka dantaada wada iyo doqonka iska kaa dabahableen waad kala garan adugun intaad tar waxbaa naqdinhayaa ama wax toosinaya baasha dacaayadun ha iska wadan haddee waxaa la rabaa baasha caqli in lagu daro caqli lagu daro ayib oo xataa naqdiga arar baa loo sameeya aad baad u fiican tahay oo si fiican baad wax u wadaa berihan aad baan kuugu bogay laakiin laakiin baa la daba dhigaa xabadda layskama bilaabo waad ifahanteen barumale ararba xooguu suugaa lagu hormariyaa iyo dufan ruuxa marka la duugaayo xooguu dufan baa la mariyaa xooguu duugmaha laga hormari min ijaabin isubowdu isubowga iyo wanaxwi kibir inuu ka qadaba laga yabaa ammaanta wejigiisa lagu ammaanayo iyo wajawaazi ammaantii wejiga kafool kafool lagu ammaan inay bannaantahay liman duulka umina laga aamin noqdo fii xaqi asaga khaas ahaantiisa min daalika fidnada ayada ah ninka aan looga baqayn inuu ku fidnoobo waa la ammaani karaa saa darteed saxaaba badan hortooda ku ammaanay dad baanu xoolaha yaan siinaynaa anagoo ku elanay iimaankooda ku dhowrayna dadna waxba siin mayno waan qadinaynaa annagoo u tala saaranayna kalsoonida rabbi ku qabaan iyo iimaankooda minhum furaad ibnu xayaan minhum jucayl ibnu ma'ni ibnu suraaqa saxaabo badan yuu nabigu iimaan iyo qanaaco iyo zuhd u qiray kuwuu janno u qira iyagoo taagan kuwuu u qiray intay noolyihin weligu inaysan gaalnimo ku dhacaynin maalinkay adduun ka baxayaan kaaba caana inay kaban u sheegay yacni waxaa weeye waa dadku waa maqaamaad hasku wada xaabqaadin laakiin aadan waxaa u badan inuu ammaanta eedee ammaanta ka yareey saa darteed xadiidkii mucaawiya wuxuu ahaa cinda ibn maajan ku soo marray iyaakum wاlmadxa fainahu dabxun war ammaanta iska ilaaliya waa gowrac ruux way gowracdaa ruuxuu socon lahaaye hagaajin lahaaye badin lahaaye ceebtiis dib u firin lahaa markaadun bumbuunayso waaga dambe koofiyad weyn buu gashan hadhowna wax ka siiba la arki mahayo ammaantu waa mushkilo wey can abi musa alashcari radi allahu tacala canhu qaal samica الnabiyu nabigu wuxuu maqlay rajulan yuثni calىa rajulin nin nin kale ammaanayo nabigu maqlay wayuطriihi ku xeldheeranaya fi اlmidxati xagga ammaanta aad buu u ammaanay uu ku xeeldheeraaday uu naashnaashay ammaantiis faqaal nabigu wuxuu yihi ahlaktum waad halaagteen aw aacta am waad goyseen dahra rajul ninka dhabarkiisaad goyseen cunuqa rajul waa riwaaya kale xadidka uu wa ninkan waad baabi'iseen dhabarkii baad goyseen ninkii socon lahaa ee ceebtiisa qarsan lahaa wanaagga ku dadaali lahaa ee xoguu istuhunsanaa naftiisa naftiisa durayay hadda wuxuu iska dhigaya ceebka saliin uwa fookanaynba boodboodba bilaab iyo bayraq waa idin sidee shaydaan baba ka faa'idaysa muttafaqun calayh wuxuu dhih shu adaaba isla yaabanaaye cirkaasaba shuu maraysaaba muttafaqun calayh wاlطraa'u almubaalaqaةu fi اlmadx iطraaguna waa ku xeeldheeraasho ammaanta lagu xeeldheeraado ammaanta lagu xeeldheeraado laba cudur bay qabtaa ninkana way aafayn beenna way raaci marka dambe beenna way raaci oo waxaan jirin baad wadi reerkan adaa kala haya ummaddan adaa ilaahay kugu dharqabtay cidaan adigan ma hayno xodhi ogo waa saas adun baan iska warqabinayl waxaad tahayba ina dhibaxsan ka taabtay marka aafadaa waa in la joojiyo aafada hadda waxayba noqota waa laqoriba ruuxa waa ammaantiisa laqoray noqotaad sumayda aragad qolya hadda u tarjamaysta wadaaddaha dhintay casrigeenna boqolka sane ummadda u dambaysay kutubta la qoray ee wadaadaha laga qoray ama culummada laga qoray ama madaxda laga qoray ama siyaasiyinta laga qoray fiiri wadaadka waa loo tarjumaysa maalinkuu dhashay ilaa maalinku dhintay baa laga hadli hal khalad oo uu leeyahay iyo hal ceebo ow lahaa iyo wuxuu ku khaldamay ammaansa u socoto adoo ninku waaba malagba rasuul macsuumuu show ahaa ka tegaysa akhriya waad la yaabaysaan bini aadamku waxay meesha salafku markay nin u tarjamaystaan ay wanaaggiisii iyo xumihiisaba sheegayeen si looga digtoonaado meelou ku khaldamay baraqihiisa masaa'ilka la tafuro waxyaabaa lagu naqdiyey meelou ku khaldamay dhan walbaba adab iyo akhlaaq iyo diinba way taabanayaan wanaaggiisana way sheegayaan kadib bay isku miisaamayaan cinda taraajum saasay ahaayeen akhriya wadaadka doontaan soo qaada tarjamadiisa hal khalad maxaasin sidaas si loogu wado iyo mafaakhir iyo manaaqib yaa la dhihi wuxuu dhintay sanadka raximahullah baa lagaga baxaaya marka hawshaa ma wanaagsano dhibaato badan bay keenaysa وcan abi bakrata radi allahu tacala canhu ana rajula dukira cinda الnabiy ninbaa nabiga agtiisa lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam faanaa calayhi rajulun ninbaa marka ku ammaanay khayran khayr ku ammaano weliba rakaadiyey ammaanti faqaala nabiy subaru wuxuuhi calayhi salaatu ku yidhi ninkii wax ammaanaya maadix ahaa wayxaka war magacii jir qaacta cunuqa saaxibik yani haddii hadda wayxa ka la fiiriyo siyaaqeedu bimacnaa weyla ka wey war magicii ba oo kale innagu markaan ruux canaanayno oon rabna inaan yar kulayno magaci ba baan dhahanaa markaan xoogo kolkoolino magacii jir baan dhahanaa way kala duwan tahay way xakiya weyle oo iyo goon bay kala tahay markaad ku yar adkaynayso war go aad dhihi markaad xoogo uga u diidan tahay canaantana war go ahayn baad leedahay way kala duwan yihiin inkastoo ilaajo qoys iska tahay haddana iska umaqla waa tahay wayxanka war magaciiba qaacta waxaad goysay cunuqa saaxibig saaxiibka qoortiisii baad goyso waad aafaysa wey yaquuluhu miraaran nabigu saddex jeer buu ku celiya hawsha ayada ah waa in kaana axadukum maadixan laa maxaal ay laabudda midkiin hadduu wax ammaanayo ammaantood usan daynaynin falyaqul ha yidhaahdo axsibu kada wa kada inuu sidaa sidaa yahay baan u malayn inuu nin inuu taqiyaho alla ka cabsadan u malayn in kaana weliba hadduu yara mid u arka annahu kadalika inuu sidaa yahay weliba lama ogolo u malayn inaad dhahdo odoon ninkan ku ogayn haddaad wanaag iyo khayr ka filayso kuna ogtahay kuna malaynayso waxaad tidhaahdaa saasaan u malayn ha jasminin ha go'aaminin bir ha ku goynin waxaan filahayaa inuu nin fiican yahay maadaama aad ku aragto wanaag badan ku aragta waxasiibuhu allah axadka xisaabahaya ama ku firan ama ka warqabana waa ilaahay walaa yuzakaa cala allahi axad riwaayo kale walaa tuzakuu cala allahi axad walaa yuzakaa laguma ammaano cala allahi alla dursha axadun ada lama ammaano ruuxaan iska ammaano munaafiq noqon karaaba adu wax war ooma hayside intiisa wanaagsan buu ku tusaye inay sun iyo waabay u qarsoontaha dhici karta oo balaayo urug iyo maal ay gaalnimo iyo xasad iyo xiqdi korkaa kor iska saasaab korka kore iska samaysa adugu muttafaqun calayh afgobaadta weeye iska badaayo nabigu ammaanta le haddaydan daynaynin waxaan u filahayaa dhaha waxaan malaynayaa allaa naga oge afgobaadsada intaana kaga hadha waagi hore la odhan jiro waa ku ficeen wadaaddo hadda laakiin waa iska daayey ammaantun baa la bilaabi saxwad waagi cusbayda xooguhu carcarta qabtay waxyaaba badan baa la oo hada lagu tumanhayo lagu istaagayo وعن hmام بن xاrث عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن رجuلا جacla يمدح cثمان nin baa guda galay inuu cثmaan ammaanay xilligu khaliifka ahaa nin baa cثmaan madaxna in la ammaano waa dhaqan bay iska noqotay facamida الmiqdaadu miqdaad ba wuxuu u qasday inuu fadhiisto oo caro urursado fajaثa calى rukbatay ay camid الmiqdaadu wuxuu u qastay weeyo ama guda galay inuu fadhiisto ama uu jilbajabsado fajaha wuxuu ku istaagay ku fadhiistay calaa rugbatay labada jiribu dhulka dhigtay fa jacala wuxuu gudagalay yaxuu inuu hoobinayo ururinayo fii wejhi kii ammaanahay wejigiisi alxasbaa quruurxiyo niiski caradiibu saa ugu saydhahaya labada jilbad ku fadhiyaa niiskii intuu saa u qaado kaga saydhahaya waa nin weynoo oday hadda ammaanahaya madaxweyne cumaanna waa fadhiya faqaala lahu cumaan wuxuu ihi maa shanuk maxaa ku helay miqdaado miyaad fududaatay miyaa lagu maray see u jiraa faqaala miqdaad wuxuu yidhi ina rasul sal slam qaal idaa ra'aytum almaddaaxiin kuwa ammaanta badan haddaad aragtaane ammaanta shaqada ka dhigta faxuu fii wujuuhihim turaab wejigooda cara ka buuxsho ku saydha rawaahu muslim qole waxay dhheen xadiidka daahirkiisu looma jeeda waxaa laga wadaa waxba ha siinina qolyahan ammaanta badan ee siyaasiyiinta iyo boqorada iyo dadka magac la ammaana maxay doonaan waxay doonayaan ammaanta in laga abaalmariyo xoogow loo dhiibo waxba hasinina si uu isu tayrixinaya u daldalmahayo sidii ciidan dab la saaray markuu daalo iskaga dhaqaaqa wey macnuhu waxba yaan la siinin wejigooda cara ku shuba waxay dha waa kinaaya can alkhayba wاltakhyiib inaan waxba la siinin oo la qadiyo xirmaan wey macnahaas wadaaddaa ku fasir rag badan baa waliba xoojinaya lakiin si daahirkaa saxaabiga xadiidka wariyey asagaana ku dhaqmay wuxuuna ku xambaaray calaa daahirihi buu ku xambaaray xadiidka ah cara in lagu sii sida buuna yeelay rawaahu muslim qolyaha waxay hawshan waa hawl jafaa ku jiro nabi maxamedna waxaa makaarim alkhabar lala soo diray hawlahan hawshan faagashada ah nabigu ooma jeeda macno kale u jeedaa warka waxaa faagashooyin badan baa jiro nabigu u adkeeyey nabigu waxaa ka soo inuu yii ninkii ku habarwacda habarwacshadii jaahiliyadoo kale faaciduu bihani abiihi walaa taknu aabbihii caadhkiisa qaniinsiiyo weliba ha sarbeebine carabka ku dhajiyu subanuu alayh salaat wasalaam mararbaa yaa wejiga lagaa faydaayaa dad madaax wey maa ninka maadix shaquba ka dhigtayba gabay buu tirin xooguu maansu isku yaraadinaya hawlahaasuu duubka usoo xidhanaya ninka waa in laga jabiyo kaarka waa in cumaadda laga jabiyo wejiga boor looga bixiyo ilaa biyo u baahdo fahadi aaadiiu fi nahyi axaadiita hadda aynu soo marra waxay ku saabsan tahay reebidda la iska reebay ammaanta wa jaءa fi libaaxati ammaantu inay bannaan tahay waxaa ku yimid axaadiiun kaiiratun صaxiixa axaadiid fara badanoo weliba fayow qaala alculamaau culama muslimiintu waxay yidhahdeen wa ariiqu اljamci bayna alaxaadiid axaadiista ammaanta reebtay iyo midda fasaxday qaabka loo jamcinhayo jidka loo maray waxaa weye an yuqaala in la yidhaahdo in kaana almabduuxu cindahu kamaalu iimaanin wayaqiin in kaana almamduux ka la ammaanahayo hadduu yahay cindahu agtiisa kamaalu iimaanin iimaan dhammaystiran wayaqiinin kalsooni diiniyadoo dhammaystira hadii lagu ogyahay iyo wa riyaadat nafsin iyo naf carbisan oo kibir iyo xasad iyo cujbi iyo howlahaas ka fayow iyo wa macrifatun taammatun iyo aqoon dhammaystiran xagga diineed bixayu laa yaftatin yaftatin eh, eh, macrifo dhammaystiran bixayu laa yaftatin macrifadaasoo keenaysa inuusan fidnoobin aqoonta addiinka u leedahay eed alla u leedahay adiga naftan u leedahay waxay keenaysaa inaadan miisaankeeda dhaafinin bay keenaysaa baxayu meelu yaftatun usan fidnoobaynin oo walaa yakhtaru usan ku katoomin bidalika ammaantaa la ammaanay walaa talcabu bihi nafsu naftu ku ciyaarayn oo ka dhaadhicinayn falaysa madxigaasi ma aha bixaraamin walaa makruuh ruuxu hadduu sidaa yahay oo fidno aamin laga yahay soo uruuriye oo nin qiimo badan uu yahay in la ammaano karaahama xaaraanna ma siduu nabigu yeeli jiray bacdu saxaabana ay samayn jireen wain khiifa calayhi haddii ruuxa la ammaanaya looga baqayo shayun min hadi اlumuur howlahan soo sheegna oo kale baa looga baq waa iimaan jilicsan yahay waa daciifu liimaan nin laylsanoo la carbiyeyba ma aha nin caqoon diinado badan lama aha waa nin ammaanta ku fidnoobaya hadhowna haddii wax kaa laga sheegaba xanaaqaya kuriha madxu in la ammaano waa la necab yahay fii wajhi isagoo taagan karaahatan shadiida weliba karaaha xoog badan wa calaa hada tafsiili kala qaayadda aynu soo maray yaa tunazalu axaadiiu اlmukhtalifa yaa lagu xambaaraya lagu dejinaya axaadiis isweydaarsan xagga macnaha oo fii dalika arrinka ammaanta didideedii iyo ogolaashada ku yimid wa mima jaءa fi اlibaaxati axaadiista ku timid ammaantu inay bannaanta waxaa ka mida qowluhu calayh الsalaaة wasalaam liabi bakr uu ku yidhi arju an takuuna minhum <coughs> waanu soo maray waanu soo maray xadiis waad waxaan rajaynayaa dadka albaabada jannada mid walba looga yeedhay ka geli inaad kamid tahay ay min aladiina yudcawna kuwa looga yeedhayo min jamiici abwaabi اljannati lidukhuuliha inaad ka tahay albaabada jannada dhammaantood si u galo wa fi lxadiii alaakhari xadiid kale waxaa ku yimid lasta minhum kuwa maryaha jiide ee xaragooda ee anqawiyada ka hoos mariya aduu ka mid ay lasta min aladiina yusbiluun kuwa marada raariciya ka mid ma tihid usurahum cafu macawisahooda jamcu isaaran khuyalaa awgeede nin dheeroo dhuuban buu ahaayo marka macawishiisu kalo markuu xidha hadduu suun ku xidhin ay siibato ama fiid ay dheeraato kadibna hoos u dhacdo qaala sal sl licumar wuxuu ku yidhi maa ra'aaka shayطaanu saalikan faja weligaa shayطaanku ma arkin adoo wado qaadahaya ilaa hadduu ku arka shaydaan salaka fajan waduu qaadaa kale hayra fajika aan wadadaada ahayn kisada adikood garanaysaa isagu nabi maxamedoo haween qureysheed wax ka codsanayaanoo su-aalo fara badan weydiinayaanoo wax noo kordha ay leeyihiin oo weliba hadalkooda uu tagtaagan yahay yuu sayidina cumar nabiga soo booqday assalaamu calaykum yaa rasuul allah ma soo haweenkii markay umar hadalkiisii maqleen bay fish yidhaahdeen way kala carareen xijaabkii caaishihii haweenkayba xagga ka mareenba gandoob iyo ilxidhbayba agga iska dhigeen kulligoodba nabigu waa qosle nabiguu qoslahayaa cumar soo galay wuxuu allow maxaad ku qoslaysaa adxak allaahu sinnak iligaadaiyo dhooshaada allaha ka qosliye nabi allow maxaa kaa qosliy wuxuu yidhi haweenkan yaacay ee ku cararay hawdkan yaa cumar ku qoslahayaa way ila fadhiyeen buu idhi su-aalay weydiiyeen naftayba ii keeneen ilaa warka anagu taagtaagmay aniga igama heybaysani marka adugu aad soo baxday ay kala carareen markaasuu wuxuu ku yidhi cumar waa hadlay wuxuu haweenka buu canaantay ma waxaad gaadheen buu anigan iga heybaysataan suubanaad ka heybaysan weydaan haabay dhaheen anta afadu wa aqlab nin af adag oo qallafsan baa tahay nabiguna waa naxariis badan yahay waa iska dhiciyeen saasaan kaaga cararay marka warkaasuu nabigu xadiidka u sheegay wuxuu yihi waxoga jeeye shaydaanba haween ka ogdhowe ciidankan oo dhan iyo wixii la halmaalaa cumarow kaa cabsado nabigu maalinkaa ku yidhi xadiidku maalinkaas qisaasuu lahaa walaxaadiidu fi lbaabi fi libaaxati kaiiratu gaaladu ninkay saxaabada ugu necab tahay wey sayidina cumar wax walboo gaal ah ama gaala raaceena ah, ama raafido shiico zanaadiqo ninka ay ugu necab yihiin waa cumar waxaa soo raca abu hurayre labadaas culamada muslimiinta ninka u nacabidiin waa ibnu taymiya wey dib u akhriya gaaladu iyo inta gaala raaceentu a wadaadka ay ugu nacab yihiin muslimiintu waa sheikhulislam ibnu taymiya iyo bukhaari abu cabdillah albukhaari xagga saxaabada abubakr cumar iyo iyo abu hurayre wey cumar warkiisa waa cadya iska ilaaliya shayaadiin wey ila shayaadiin baa wax ku shaqaysanayse meesha ahlu beyti rasuulilahi caruurtooda ay u bixiyeen cumar iyo cumaan iyo ay u bixin jireen abubakar cali baa u bixiyey caruurtiisi xasan iyo xuseen ba caruurtooda u bixiyey sheekh cabdiwahaab suu hawshaa ugu xumeeyo curadkiis wuxuu u bixiyey caliy gabadhu dhalay gabadho dhanba ka dhalayna faaduma u bixiyey wiilashiis mid ka xuseen buu u bixiyey midna muxuu u xasan hawshaa marka waad ogtihiin walaxaadiiu fi libaaxati kaiiratun axaadiita ku timid in ay ammaantu bannaan tahay haddaan ruuxa la ammaanayo inuu fidnome laga baqayni way badan tahay waqad dakartu jumlatan in nabara ama koox raxanbaan ama rucub baan sheegay min atraafiha fiidaheeda ka mida fii kitab adkaar baan ku sheegay baabulmadxi baan ku sheegay waliba qaybaha u dambeeya kitaabka ah baabu karaahati alkhuruuji min beladin waqaca fiiha alwabaa wuxuu baab yahay kooshada la kohday inaad ka carartood ka qaxdo magaalo iyo beled uu ka dhacay daacuun firaaran minhu cariirtaan asaga aad ka carirta haddaad dan kale aad oga baxayso oo adoo intay kuu dhammaatay safar baad iska hayd danahaadii baad dhammaysatay iska aad u safrayso laguma haysto laakiin carar aad ka cararayso xanuunkan dartii inaad uga cararta inaan la ogolay iyo wa karaahati alquduumi ka dhacay daacuun inaad gasho inaan la ogolayn inaad ka baxaan lama ogolo inaad gashana lama ogolo hala kalo joogo nin walba meeshiisa lagu karantiilow macaani badan baana ku jiro ruuxa haduu meeshii ka cararo oo beledkii uu joogay uu dacuunku ka dhacay uu cararo laba cudur baa ku jira cudurka koobaad waa mid diineed midna waa mid caafimaad midka diineed waxaa weeye muuqaalkaad wuxuu u muuqanayaa amarkii ilaah iyo inaad ka baxsanayso iimaan xumo iyo qadarka inaadan aaminsanayn baa kaa muuqanaya midda labaadee caafimaad darrana waxaa weeye marba haduu kalooruhu ama wabuhu ama daacunku meel ka dhaco fayrasku ummadoo dhan buu wada gaadha haaliban adigaa orday ummad kaleo fayow baad aafaynaysa xanuunkii baaba qaybinaysaaba halkaada joog qaal allahu tabaaraka wa tacaala midda ugeliddana eed e, meeshuu ka dhacay laisu diidana waa calaa qowlihi laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi fa idaa laqiitumuuhum fahbutuu laa tatamanaw liqaaءa alcaduwi was'alu اllaha alcaafiya faidaa laqiitumuuhum fasbiruu meeshii aad ku ogteed balaayada lama aado libax looma galo intaad hadhow dhihi lahaydo waxaan eeday gelidayda haddaan iska joogi lahaa gaaris oo neeri u soo safri laha baski baabaan eedayba baski dhexdiisaama qubxa soo bilaaba diiqanna baan soo mid khariban baa ee eg fadhiyey baa ku geli ummaddii baa dulmi waxoo dhan duri haddaad iska fadhin lahayd inaan waswaska kugaleen bay u badantay qaal allahu tabaaraka wa tacaala aynamaa takuunu meel kastood joogtaanba yudrikum اlmowtu wadkukiina haleelow walow kuntum fii buruujin mushayada abaad ku jirtaan sara dhaadheer buruujku waa jamcu barjin ama abraajna waa lagu jamciyaa jamcu burjin cafwan buruujna waa lagu jamciyaa idan abraajna waa lagu jamciyaa labaduba waa qalcadaha buuraha daaraha dhaadheer mushayada tashiidku laba macnu wataayo dheerayn kor loo qaaday adkaanay adagtaho si fiican xisniga iyo loo xoojiyey bimacnaa dhagax gudaheed ku jirtaan geedhuu waa idiin imaanaysaa wey bimacnaa u keensaday wuxuu rabbi idiin qadaray carar iyo carar la'aanba keeda haylo weeye tartiibsada oo sunnada iyo aadaabta islaamka raaca wa qaala allahu tacaala walaa tulquu bianfusikum naftiinna hala doonina ha ku ridina ila tahlukati halaag iyo aafo waa tafcilo oo man loo jeedo halaaga caadiga ha loo jeedo wey idan waxaa weeye asbaabtoo la qaato waa aadaab iyo akhlaaq islaami ah tanna waa caqiida lagaa raba inaad hadduu xanuunku ku qabsado aadan meelka la aadine allaweyne u dayso can bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma wabaaga iyo taacuunku waa la kala qaadaa kullu aacuunin waba baa la walayso kullu wabain aacuuna aacuunku iyo wabuhu waxna way iska shabahan waxna way ku kala tagaan wabaaga ayaa guda ballaaran xanuun walboo mar ah oo ummadda beledkaa joogta ama zamanka nool sima ekeeya wada gaadha ayaa wabaaga la yidhaahdaa ama shuban ha noqdo ama hargab iyo qufac ha noqdo ama nabar soo daatensoo daatay iyo furuq ha noqdo wuxuu doon ha noqdo ama coronavirus ha noqdo wabaa baa la odhanaya xanuunku marbao dadka hadduu ee dadku aadam waxaa dhaqan u ah xanuunuhu inay qaybsan yihiin ninbaa hargab hayaa ninbaa madaxa ka xanuunsan ninbaa caloosha laga qaban nimba hawlo kale nabarra ka soo bixi xanuun marka waa qaybsan marna waa safmar xanuunka safmarka wabaaga la yidhaahdaa amaa taacuunku waa safar nooc gooni ahoo kud iyo qanjo waxaan dhiib jiray buu u yahay booga kaa soo baxaaya iyo nabaro meelaha goljilicda ah kaasoo kelyaha iyo kilkilaha iyo meelaha xoobaysta ka soo boodo wey ruuxuu u dhinto oo qandho kuulla leh oo loo dhammaado wey can bni cabaasin radi idan hadda mar baa marka khusuusi cumuum baa ka dhexeeya marka kullu wabaa'in waa kullu aacuunin kullu طaacuunin waa wabaa walaysa kullu wabaa'in طaacuuna karoon farisku waa wabaa laakiin ma aha طaacuun can bni cabaasin radi allahu tacaala canhuma ana cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu kharaja ila shaam shaam buu u baxay sanadkii tobaniyo toddobaad dhammaadkiisii ilaa siddeed iyo tobankii bilowgiisi markii baytulmaqdis la furtay oo uu imaamku tegay oo furayaashu uu la wareegay wuxuu damcay inuu kormeera ku sameeyo shaam dhulka shaam uu soo maro shan magaalo waaweyn baana milatariga muslimiintu fadhiyey dimishqa iyo xims iyo falastiin iyo urdun iyo kanisriin meel la yidhaahdo oo xagga xeebta hadda xigta shantaa saldhig bay muslimiintu fadhiyeenoo umara shan ah kala fadhiyey camr bn caas sharxabiil ibnu xasana yaziid bn abi sufyaan abu cubayda mucaad ibnu jabal raggaasaa kala fadhiyey oo umaraau ajnaad loo yaqaanaa shan ay ahaayeen oo shaam kala xukuma ciraaqna looga duulo marka loo baahdo faris looga duulo marka loo baahdo laakiin shaam fadhiista markuu baytulmaqdis furaheedii la wareegay buu sayidina cumar io damcay maadaamuu madiine ka yimid xijaaj dibdabana soo noqday adag tahay ba inuu muslimiinta xaaladooda soo kormeero oo shaam oo dhan soo maro khuruujku waa sidaa kharaja ila shaam ay min bayt اlmaqdis ila shaam bayt اlmaqdis buu ka baxay oo shaam buu damcay inuu kor ugu foofo xataa idaa kaana bisarqa meesha le tabuug bay u dhowdahay xaggan urdun bay jirtaa xataa idaa kaana bisarqa meesha leeda markuu marayo laqiyahu waxaa ka hor yimid oo soo dhowaynayay umaraa'u اljnaadi ciidamadii fadhiyey taliskoodii markay maqleen sayidina cumar baa soo baxay bay halkaa kaga hor yimaadeen abu cubaydan horaanbaba u yimid baytusbilla ugu yimid ba asag oo ku soo dhoweeyey ninka u qiimo badnaa raggaa shanta ah oo umarada ah ayaa laga magacaabay abu cubayda ibnuljaraaxa wa asxaabuhu abu cubayde iyo ragga la midkaa shurxbiil ibn xasana ku jira yaziid ibn abi sufyaan baa ku jira camr caas baa ku jira rag shan ahabay ahay fa ahbaruu waxay u sheegeen ana alwabaa daacuunkii qad waqaca bishaam shaamtu u socday hadda u baxaayo le soo kormeerayaa oon soo indhaindhaynayaa in uu ka dhacay qaala bnu cabaas wuxuu yidhi faqaala lii wuxuu igu yidhi udcu lii waa yarka ah wey ibn cabaas warkiisina waanu soo marray udcu lii lmuhaajiriina alwaliin u fiirsa dadkii noo talin jiray waagaanu dadka ahayn baa caawa laga hadlaayaa madaxweynihii howlbaa ku soo korodhay yuu u yeedhahayaa ragga loo ilaaha ir meesha wuxuu idhi igu yeedh aan la tashada hawl baa soo korodhay udcu lii almuhaajiriina alwaliin muhaajiriinta hore fadacawtahum waan oogu yeedhay fastashaarahum waa la tashaday cumar wa ahbarahum wuxuuna u sheegay ana waba qad waqaca bishaam daacuunku inuu shaam ka dhacay faاkhtalafuu muhaajiriin waa ismaan dhaafeen nin wuxuu yidhi waynu ku soconaynaa kormeerihaad u soo baxday baad ku socon noqon maysid ilaahay wuxuu qadarana dhici madaxweyne muslimiintaa laabtay xanuun ka cabsaday suuqa noo geli mayso nimanna waxay yidhaahdeen madaxda muslimiintaad tahaye hadday baalkan uu ku asibo waa haalise muslimiintu way manqanayaane ciidankan iyo dadkan celi oo ku madiino iyo baytulmaqdis faqaala bacdum waxay yidhaahdeen kharajta liamrin arrin baad u soo baxdo oo ah inaad muslimiinta soo ogaatood walaa naraa mana aragna anaguna lama qumano an tarjica canhu arinkaa inaad ka noqoto wa qaala bacdu bacd muhaajiriin waxay dhahan alwaliin wey hadda bacd muhaajiriin alawaliin waxay ku yidhahdeen macaka waxaa kula socda cumarow baqiyat naas ay baqiyat aaaba baqiyat naas annaas cinda saxaaba haddii la idlaaqo waa maxay waa asxaabu rasuulilah iska ogow inkaa hoos bixin macaka waxaa kula jira baqiyat اnnaasi ay baqiyat الصaxaabati dadk saxaabadii hadhaagoodii wa asxaabu rasuulilaahi alkhaas iyo asxaabta nabi maxamed ee goonida ahayd labada dadku kuu sheeg waa saxaabadii si guud baqiyatu naas waa saxaabo asxaabu rasuulilah waa dadka goonida nabiga u ahaaye ansaariya muhaajiriinta ku xera wali waxa dhe naasku waa caamkii akhyaartii indheergaradkii cuqaashi ile maxamed markuu meel aadahayo dad xul oo nukhbaa raaca allowsaha lama kaxayso nin diric baa raaca marka haddaad leeatanna waa halis walaa naraa mana qabna yidhaahdeen an tuqdimahum inaad u geliso calaa hada alwabaa'i daacuunkan aad ku daadataan adiga iyo iyagaba faqaala cumar wuxuu hi irtafacuu canii baliga kacaada ordaya muhaajiriin awen waa iskhilaafeen nin walba ra'yigiisibuu qodobeeyey nin u naxariisto u danqada iyo nin sumcadii dhegta ilaaliya dhegta madax dowladda iyo magaca muslimiinta nin ilaaliyo nin u danqada muslimiinta iyo cumar iyo baqiyatu asxaabi rasuulilah way kala jabeen uma qaala wuxuu ihi udcu liya alansaar cabdullahi bn cabaas oo ansaar iigu yeedh sidaasuu nabigu wax ku maamuli jiray muhaajiriin buu la tashan jiray ragga lamid maaha muhaajiriin xilligay soo baxeen qur-aankaan simin ansaar baa ku xigto darajada labaada ansaar iigu yeedh fadacawtum fastashaarahum waan oogu yeedho waan la tashaday fasalakuu waxay qaadaan ansaarna sabiila almuhaajiriin raggu isma ogo waa dad muhaajiriin bay mareen ayaguna way kala jabeen <clears throat> wakhtalafuu ka khtilaafihim waa ismaan dhaafeen siday isku khilaafeen muhaajiriin oo kale faqaala cumar wuxuu yidhi irtafacuu canii idinkuna bal ka ahaada uma qaala wuxuu yidhi u fiirsa hadda markaa tan caski baa loo yeedhaya micigiirti nimankii filjaahiliyati tarin jiray walislaam raggii gulgulada weynaa indhaha caddaa ee gaalnimada ku gaamuray ilaahayna hadda islaamnimada ku dharqabtay buu u yeedhahayaa darajada saddexaad buge maxaa yeele waa meeshay aalleen wey meeshay yaalleene loogu talagalay wey iyagaa isdhigay laakiin waa ahlu khibra weeye dhulkan dhulkay ka ganacsan jireen weeye dhulkay yaqaaneen weeye daacuun iyo balaayo dhaca iyagaa yaqaana usoo taagnaa aafo waxaan u soo joogay wey waa inay ka taliyaan uma qaala wuxu uhi udcu lii adnaga haddii odaygeeni maanta dad yarba mooyeen ilaa ma raxima rabbu mooyeen wax badanba ma hayo foodlay baaba u talinaysaba hebl waxay tidhi umbaa leeh udcu lii man kaana haahunaa wixii halkan jooga igu yeer buydo oh, min mashyakhati mashiikhana waa la akhriyaa dhib min mashyikhati qurayshin waa jamcu shaykh duqaydii reer qureysheed ah oo min muhaajirati اlfatxi fatxu maka raggii soo hijrooday ah weybuu sii kala qaaday fadxu maka dadka ku islaamee duqayda ahaa kadibna soo hijra nabiga u yimid madiine yimid ee maka ka soo tegey ee halgamay ee shaam degay ee ciraaq degay dadkaa igu yeedh duqaydu waa isdhamaan nina meeshii lagu qabsaday ee idhabu faantum ulaqaa laga yidhi buu iska ninna waa rag waxaa ka mid ah ragga maalinkaa socda ee camr bnu suhayl baa ka mida cafwan suhayl bn camr abujandal aabihi baa abu sufyaan baa ka oo ragga shaam qabta ku jira odaygii marka raggii baa socda abusufyaan waa inaga soo marray soddon iyo labadii meelaha ama soddon saddex buu geeriyooday hawshuna waa toban iyo toddobadii hijrada ama siddeed iyo tobankii fadacawtum waan oogu yeedhay buu duqayd baan ogu jilibculus baan ogu yeehay tin casti falam yakhtalif calayhi minhum rajulaan u fiilso waxaa la waa nin gu kaa weyn gubaas kaa weyn ma maqash waa musiibo duqoyda indhahays daba dhiga maxaa li cumaroo mamnuuc waad noqonaysa ciidankan waad celin asxaabu rasuul waad badbaadin shaam u dhaqaaqi mayno haddii cid ay ku dhammaan ciidanka fadhiyaa ku dhammaanay ama adugu iyo muslimiinta aad waddi wafdigaha ku laabto ka timaadeen falam yakhtalif iskuma maandhaafin calayhi calaa cumar minhum min mashikhati quraysh rajuleen laba oday faqaaluu waxay naraa waxaanu qabnaa an tarjaca binnaasi dadka inaad la walaa tuqdimahum aadan u gelinin calaa hada waa musiibadan aadan ka dulgaynin fanaadaa cumaru fi اnnaas dad saasaa loo tashan jiray washaawirhum fi اlamr faidaa cazamta fatawakal cala allah wamruhum shuuraa baynahum wmima razaqnahum yunfiquun asal min usuul اddiin wey muslimiintu inay tashadaan dhacdooyinka ka tashadaan masaa'ilka aan naska lahayn ka munaaqashoodaan siday u kala qiimo badan yihiin culummada akhyaarta indheergaradka loo yeedho meel go-aan lagu duugo saasaa loo talin jiray waagaan la tashin jiray culummada akhyaarta indheergaradka diinka annagu sidaa u aha raggaana ayna xukumi jireen adduunkao dhan baan ka talin jiray dad baannu ahayn cizi iyo sharaf baan ku noolayn waxaan laacnamay waxna soo fiiriyaa la waayey dunidu waagaa jirtay kulligeed baa naga cabsanaysay ilaa kabul iyo jina salkiisaan jizyada ka qaadnay danjaydow taariq baanu tagnay adduunka fartan ugu yeedhaynay markay laakiin noo taliyeen iyo noo taliyeen iishoo iyo khadiiju mi ya gurgurta ishu roonaaye aafadaas aafadaasaaafadaasaimanaysamuhimfanaada cumaru fi nnaasi cumar baa ummaddii ku dhawaaqo wareegtu ku dhawaaq wuxuu yidhi innii musbixun calaa dahrin gaadidii dhabarkiibu waagu igu baryahayaa muslimiina may maqlaysaan haa galab baynu joognaa waagu wuxuu igu baryahayaa gaadi dushii yani waan guuraynaa waan noqonayna fa asbixuu calay idinkuna kuwaa bariisto nin walba gaadiis ha diyaarso faqaala abu cubayd camr jaraax wuxuu yidhi oo de raggii la socday ah shaamna raggii gacanta ku haya saldhig u weynaana joogay ciidanku u weynaan hogaaminayay baytulmaqdisna la tago ku soo dhoweeyey xaggana la socda oo raba inay isagu noqonaya ma raacaya cumar wuxuu ku noqonaya ciidanka faqaala abu cubayd bn jaraax oo ka xumaada noqoshada inuu rabay hadduu shahiidana isla soo jabeere wuxuu idhi afiraara min qadar illaah maka caraad ka cararayso ilaahay qadarkiisaad cumar u laabanaysa waanu kula talinay waadiid ansaar baa talisay waa diiday duqayda madaxyaha waaweyn waxaad qaadatay taladoodii sooma qadrigaad ka cararaysa fa qaala cumar wuxuu low hayruka qaalaha yaa abaa cubayda low eh, qaalahaa hayruk hadduu odhan lahaa axadaan adiga ka ahayn alla muu dhaho eraygaas adiga ka ahaynbu wuxuu ku dhici lahaa abu cubaydaha dee aad buu u xurmaynayay nin fiqi iyo cilmi iyo ammaano looga markagtacay buu ahaa nabiguna uu ku dhi aamiin hadi lumma cumarna uu ogaa marka weedhaasi nimaan adiga ahayn muu ku hadla buui waxaan dareemi lahaa inuu xumaan oga jeedo oo masala ijtihaadiya oo xaalad siyaasadeed ah oo qiimayn xaalad soo korodhay ah oo muslimiintu u bateen inaan laabto oon qaatay baad ugu duraysaaba ugu laban lamana ogolowsha iyadaa aimada iyo talisku arrimaha ijtihaadiga noocaasa in lagu weerar lama ogolo xataa haddaad wax sheegayso si latifan oo dee cumarow amaa laga roon yahay oo gaaladii ay saa dhahda baashadumuqtu canaane oo isu dhammeeyey afiraara min qadarillaah wey waa meesha u dambaysa weedhaa hadduu nimaan adiga dhihi lahaa waxbaa gaari lahaa wey ama waxaan tuhmi inuu xumaan oga jeedo ama ooma dulqaateenba debdaradiis iyo lubatadiis ulba wa kaana cumaru cumar dhaqanba wuxuu lahaa wuxuu ahaa yakrahu kii kohda khilaafahu khilaafa abi ubayda abu ubayde inuu khilaafo cumar aad buu u necba wa amiinu hadi nabigu daacadnima oga maqraatay nin lama ma jiro aad walaa abu bakr walaa cumar walaa cuثmaan walaa caliy axaduu nabigu ui waa amiinu hadi اlumma sagan ma jiro abu ubayda daacadnimo nusxi ereygii ka baxa inuu daacad ka yahay muslimiintan u dananayun baa loo arkay wayna ahayd haddii nacam buu i cumar markuu intaa yidhi nafiru min qadar illahi ilaa qadar illaah ilahay qadarkii baanu ka cararaynaa oo ilahay qadarkii baanu cararaynaa meeshaan u cararna baa iska taan ku carar allah iska leh carar iyo joogsiba rabbi baa maamula laakiin tala annagu saasay nala kadib buu u maamaahay waa saaxiibu caqli ara'ayta qiyaas waa qiyaas meel laga mara lahay ara'ayta ka warran buu low kaana laka ibn haddaad geel abu cubaydu bal iga geel baad fahabata aad ku arooriso geeli aad geliso waadiyan lahu cudwataani tog laba laba daan leh laba gala leh geel baad soo kaxaysay laag baad ku soo shubtay laagtu daanta daantaa dhankaana xoogow daaqsin baa yeelada dhankanna waa abaar cudwata ixdaahumaa labada daamood midood khasbatun waa doog bay leedahay waa barwaaqo walukhraa takalana jadbatun waa abaar geela maxaad ku samayn lahayd wey geel baad la joogtaa laag baad ku soo shubtay oad ku soo dhaadhicisay dhana xoogow carab saareen baa ku dhanna waa wax laga qaadi maayo maxaad samayn alaysa bal iga alaysa miyuun ahayn buu in raayta haddaad daaqdo alkhasbata dhanka daaqsin kale barwaaqada racaytaha biqadar illaah miyaadan geela ku daajinin qadar ilaahi meesha fiican geela haddaad ku leexiso ood halkaa ku duudo ood ku dabaasho ushana la hor istaagto miyadan qadar ilahi meesha ku daajinninbu qadar ilahi aa oga soo leexinin daantii abaarta ahayd galihii abaarta ahaa wain raacayta aljadbata haddaad daajisa buu idhi ama aad daaqdo meeshii abaarta ahaydna raacaytaha biqadar illah arrinku mise ahaynbu haabuu maxaa meesha yeel waa aan meel laga marlin muxuu jeeda saydina cumar wuxuu leeyahay dadkan aan walee ila socdo waa geel raciyad weey adna raaci baa tahay raciyadda ila socoteen mas-uulka ka ahay ma dabkan ku shubaa mise dib baan u celiyaa ka jawaab adugu geelmuusa keeni iska miiaal ooma wado ninka geela joogo soo raaci maaha muxuu ka yahay geela anugun maxaan mas-uul ka ahay ummaddan dabka ku shub maxay tahay abu ubaydo soo inaan badbaadiya maa haddaan baaqsin geeyi iyo haddaan abaar ku horaba ku celiyaba soo qadar ilahi kuma socdo maxaad ii leedahay qadar abaad ka cararaysa markuu arkay saxaabadu cinda alcarab dadka fusaxda bulaqada ah markay arkay in laga gar leeyahay way aamusaan kamaba jawaabaanba hadalba kuma furna mot waa shuquulxuman aad markan kala hadasho waa gunnimo wey waa la iska foorso waa la xoqdaashib qaala wuxuu hi ibn cabaas fajaءa cbdiraman bn cawf baa yimid wa kaana mutagayiban fii bacdi xaajati cbdirman bn cawf baa yimid oo ku maqnaa danihiisii barkood wuu kor tegey ama geeliisiibuu foofsaday ama awrbuu midna ka wardoonay mutaayiban mid ku maan buu ahaa bacda xaajati dantiisii barkeed markii la doodahaye iyo markuu cumar talinhaye iyo la tashanay wuu maqnaa faqaala hawsha baa loo sheegay waxaa ley saydina cumar iyo abu cubayda meesha lagu kala jiiday oo ismaan dhaafay ina cindii min hada cilma war hawshan daacuunka horigiisa cilmiba baan ka hayaay maxaad igu simi wadeen buuri samictu rasuul lah sal slam yaquul rasuulka ilaaga baan maqlay idaa samictum bihi daacuunkii haddaad ku maqashaan biardin dhul inuu ka dhacay ama uu ka bilowday falaa taqdimuu calayh ha u ka dhacay ha u wa idaa waqaca biardin dhul hadduu ka dilaaco wa antum bihaa idinkuna aad ku sugantihin ood falaa takhrujuu haka bixina firaaran minhu caraad daacunka ka cararaysa faxamid allaha tacaala cumar wansarafa ilahi buu ku mahadiyey ijtihaadkiisii ayaa waafaqay naskii nabi maxamed waa min muwaafaqaatihi mulham buu ahaa cumar talena waa tashaday ma ogoyn sayidina cumar ab adnaa adnaa qadiyo ku timaada inuu go'aamiyo tala la'aan bal waxaa ka sugan intuu ragga la tashado muhaajiriin la tashado ansaar la tashado duqayda tincaska la tashado mararka qaarkood dumarka caqliga leee muhaajiriin ansaar ku jira la tashan jiray oo talada u qaata mararka qaarkood cumar bay ka sugan tahay raggoo dhan intuu talada diido gabdhihii mubaayacaadka ee muhaajiraadka ee waaweynaa macaiye iyo gabdhihii lamidka ahaa talada inuu qaataa dhexjir oo lagu guulaysto ummaddu markay nooshahay madaxdeeduna ay wax garanayso oy culuma yihiin oy dheergarad yihiin ayaguna ay xilkooda yaqaanaan way dhaqmaan laakiin ummad waagii khilaafadooda duntay ilaa amminkan ay caamo u taliso caamo fajistayaal murtadiin zanaadiqo nimanay gaala ababisay foodley dhaqanlaawayaala firqooyin ummadda maxaad ka sugaysaa waxaan aad uga xanuunsadaa waxaad maqli qole baarlamaana hadli hawsha waxaan kala tashanay culimmadii baan kala tashanay dakatiradii dhakhaatiirta oo adiga meeshiiga kuu dhiib horta inay meesha marti ka noqdaan yaa ogol adigan caamiga jaahilka maxaa kursiga kugu fadhiisay yaa kuu dhiibay dastuurka hawshiisa waxaan u bandhignay indheergaradkii qolihii qawaaniyiin qaanuuniyiinta ahaa culummadii diinta taqa wadaadkana meesha intaasu ku qaansan xii leeyahay xii bal mushkilada eeg ummad rugmatay wey wadaadka tashiga lala tashaday waraaqa joornaala loo keenay xogow loo shubay bokod mani habeen dhaxan la siiyey yuuba ku xamdinhayaa oo ku waxaan la taliyaha arrimaha diinta oo adumaa ka talisid haddaad muslim tahay ood caalimta oo diin taqaano intay caamo idin hogaaminayso iyo fajistayaal guulaysan maysaan weligiin taana qora shikina igagama jira haata ha sugina maalinkii muslimiintu urshoodu caamo qabatay bay rogmatay ummadda muslimiinta waxaa u talin jiray ambiyo iyo rusul hadday leedaanna ambiyada nimanka ugu xiga ugu qiimo badan diinta loo dhiibi jiray sayidina abubakar baa inoo qabtay ninka ku xigay baa inoo qabtay saasay hawsha ku socota waa dhaqnayn adduunkana waan haysan gaalada adduunka joogta fiiriya nin walba ninku ka qiimo badan yahay ee ka waxtarsan yahay ee dalkooda u anfacay wax u dhiibtaan innagu yaan u dhiibannaa madadar dawdarro la soo dhumiyey oo reeradu way hore soo soo dayriyeen oo magaalooyinka ku soo dibjiray oo gaala soo gorsatay oo taji iyo balaayo ku soo koray baa ina qabsadaba sidanog dib taarikhdan dib u fiiriye متفق عليه والcudوة جانب الwاdي daantiisa kale wey dhinaca kale xadiikiisiisu waxaa wey laa تتmنوا لقاء العaduوi واسأل الله العاaفية فإذا لقيتمهم فاثبتوا وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاacuuن طاacuun haddaad ku maqaشhaan بأrض dhul inuu ka dhacay falaa تdkلوuha dhulka hagelina wida waaca biardin ufirsa xadiikii cabdiamaan mcaf keligii ma warinay saxaab bal huwa mutawaatir xagga macnawi ah toban xadii ka badan baa baab ku imanaysa waidaa waqaca biardin dhul hadduu ka dhacana kitaab gooni oo ka qoray ninka la yidhaahdo alxaafid ibn xajar badlu taacuun buu ka qoro gooni ah inta xadiid uu keenay suyuudi baa kitaab gooni ah ka qoray axaadiid mutawaatira ku timid marka hawlu gooni u leeyahay cabdiraxman mcawf ma aha waidaa waqaca biardin hadalka noocaasi in la kala qaado dhulku ka dhacay inaan la gelin ah hadduu meelaad joogta ka dhacana aan laga bixina waa maxfuudu can rasuulilahi bilqaطc wاlyaqiin waidaa waqaca baadu dhul hadduu ka dhaco wa antum fiiha idinku ku suganna falaa takhrujuu minha ka bixina firaara minhu xadiidka hora ku cadday mutafaq caleyh baabu taqliidi fi taxriim الsixr wuxuu baab yahay adkaynta laisku adkeeyey sixirku inuu xaaraam yahay sixir waa la yaqaanaaye sixirku xaaraanmee waa kufri cinda jumhuuri culama اlmuslimiin cinda alxanafiyi wاlmaalikiyi wاlxanaabilai waa kufru cinda shaaficiyu yahay kabiira min alkabaa'ir ama jumhuur ahlicilmi waxay qabaan inuu gaalnimo yahay axaadiistu iyo aayadaha qur-aankuna waxay tusaya inuu gaalnimo yahay saasay rajaxayaan laakiin waa kufriga khafiga a weeye kufriga khafiga u baahan in loo sharxo ruuxu oo la fahansiiyo weeye marka laga niqaasho masl khilaafiya wey maaha masale qaطciya qaala allahu tabaaraka wa tacaala wmaa kafara sulaymaanu sulaymaan muusan gaalom yuhuud oo muftarin cala allahi wa calaa rusuli wa ambiyaai waxay yidhaahdeen nabi sulaym wuxuu adduunka ku maamulo oo jini insi kaga adkaaday oo shimbira waxoo dhan buu ku afgaray iyo xayawaanaadka sixir buu isticmaalo nabada fariiqu meelada wutul kitaaba kitaab allahi wara'a duhuurihim kaanahum laa yaclamuuna watabacuu saasi ayagaa laga hadlaya yuhuud baa hawshan ilahay ku radinaya warkay sheegeen wamaa kafara sulaymaanu sulaym muusan gaaloobin kuma gaaloobin sixirna ma yaqaan wey walaakina shayaain laakiin shayaadiinta kafaruu gaaloob bisixri sixir bay ku gaaloobeen samayntaay sameeyaan iyo barada ummadda baraan yucallimuuna annaasa sixr dadkay sixirka baraan daahiru nas waa maxay sixirku inuu kufri yahay samayntiisu iyo barashadiisu iyo baridiisuba lanna sixirku waa waxyaabaha aan af ahaan lagu baranin shay kufriga waxaa jira aad baran karto adoon ku dhicin adoon asagii samaynin baad baran kartaa hadda soo shirkiga asqarka iyo akbarka iyo waxyaabaha dadku ay sameeyaan gaalimada ku dhacaan ma akhriyi kartid waad akrii kutubtaad ka akrii waad baran waad baran kartaa laakiin adugu sanam u sujuudi maysid ilahay khayrkan wax u gowrici maysid kufrigu qayb la baran karo adoon samaynin baa jira laakiin sixirku wuxuu ka mid yahay kufriyaadka aan la baran karin ilaa aad samayso aafadaas weeye marka barashadiisu iyo bariddiisu iyo samayntiisu kulli waa gaalnimo iska ilaaliya <coughs> saa darteed markaad hadda kufri ka hadlaysoo kale inaad ka xikaayatood af ku sheegta mooye inaad fal ku samayso waa khatar waa halis weeye ilaa likharadin sharciyin waad ku gaaloobaysa ilahay wax loogu gowracaabaad imbaasi baan ku idhi soo gado ood sanab meesha qutamiso dhacadaad ka siiso waad gaaloobaysa culamaa qabta maxaa yeele kole waxay meeya qaradkaa sharcigu baa figayaa ninkan sanabna meesha dhaba meesha ma yaallo qasadna ma yaallo ruuxbaa wax la fahansiinaya hawshaa iska ilaaliya markaad ka hadlaysaan nabi maxamed alayh isalaat wasalaam qolyaha ku xadgudbaya ama ka soo qora jornaalka ama karaktaga ka sameeyey ha tusaalaynina afka sheega sawirkii idinku ma faafinina waa khatar kale in lagu gaalooba halis adoo dhan nabigaan difaacaya an abi hurr radi allahu tacaala canhu can sm qaal xadiidka waynu soo maray baabkii ahaa raqamka baynu ku soo maray muxaqiqu inuusan celinin baan u malay qaala nabig wuxuu uhi ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada dembi ee waaweyn ee dadka halaaga ee naarta ku rida jannana ka xarima iska ilaaliya ka dheeraada muslimiinay qaaluu yaa rasuul allah wamaa hunna toddobada maxay nabi allow qaala wuxuu uhi ashirku billaah ilaahu loo shariig yeelo wasixru sixirkoo la sameeyo jali iyo khafi buu leeyahay anwaac fara badan buu noqdaa kutub laga bartaa aafo weeye nairobi hadda waa lagu aafaysan yahay munaasabo kale baan ka hadli doonaa hawshaa layska ilaamiy waa gaalnimo khatar ah wa waqatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq iyo nafti ilaahay xarimay dilkeedoo la dilo waa diin la'aan waaklu riba ribadoo la cuno ama la baxsho la qaato waaklu maali اlyatiim agoonka xoolihiisoo lagu xadgudbo watawali carar la cararo yowma azaxfi maalinka dagaalkae gaalo la ishelo waynu soo maray hawsha ayadaa tafsiirkeeda xadiidka maankoonu maraynay baynu soo tafsiirinay wa qadfu lmuxsanaati almu'minaat gabdhaha dhowrsoona cafaaifta ah ama cafiifaadka ah oo la jaa'ifayo zina lagu sheego alkhaafilaati halmaansanon ogaynba waxa laga sheegayo muttafaq calayh waa in la iska ilaaliyo baabu nahyi can ilmusaafarati bilmusxafi ila bilaadi اlkufaar wuxuu baabya reebidda la iska reebay kitaabka qur-aanka in lala aado wadan gaalo waa min mucjazati rasuul xilliguu nabigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam ama uu noolaa musxaf urursano min suurati alfaatixa ilaa suurati الnaasa ma jirin laakiin nabigu wuxuu ogaa muslimiintu kitaabka inay qoran doonaan masaaxif qaybsan doonaan adduunka oo la safri doonaan waa ka sii hadlay hal masxaf oo dhammaystiran xilligii nabi maxamed ma oolin qur nin walba intuu xifsan yahay meel ogu qorayd nin xifidsan iyo nin xogow meel ogu qoran yahay nin shan ayadood haysta inta kalena dusha ka haya saasay ahaayeen waad ogtiin sayidina abubakar iyo umar iyaa jamciyey iyo cumaaniyo idaa goortii khiifa laga boqo wuquucu kitaabku inuu ku dhaco biaydil caduwi galaa gacanteeda maxaa weeye kitaabkaa la xurmaynaya isagaa la qadarinaya in la ahaanaysto oo gaalagacanta u galaa la diidan yahay masxaf dhammaystiran gaalagacanteed inuu gala ama ay qaadaan waa xaaraan biitifaaqi lmuslimiin biijmaaci almuslimiin aayad iyo laba aayadoodna dhambaal ahaan iyo dacwo waa loogu qori kara kutubta diinka islaam ka hadla aayada ku qoranoo dhowra waa la siin karaa laakiin masxaf dhammaystiran gaal lama siin karo loomana dhiibi karo kamana ganacsan karo gaalada kutubta wareejinaysa kuwa gaalaaba kutubta wareejioo sameeyo feeraha ka garaaca dubbay haystaan kitaab bay feeraha ka garaacahay wadaad soomaaliyeed ba waa sigiiska hortiisa mid ku samayn jiray kutubta ku jildayn jiray yay aragtay wadaad dadka horeshoo soomaaliyeed oo qumanaa ah ninkay ogaatay inuu gaal yahay nin gaal waay doontaa bugti ku haya mid baa uu i shaqaynaya dacwaday meesha mudaharaadka meesha ka samaysay aad baan ugu bogay marka kitaabka rabbigay baa loo naxaaya asagaa la xormaynaya asagaa la dhowraya haddii muslimkii janaabada qaba loo diiday inuu taabto kitaab qur-aan oo gabadha xaadada loo diiday inay qaaddo oo gabadha nifaaska qabta loo diiday oo adiga weysela'aanta xataa janaaba qaba aadan qaadi karin odan ag mari karin cid kale iska badaaya see gaal gacma u saaraya musxaf see gaal loogu dhiibayaa soo inaad ma aha wa can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal naha rasuul allah rasuulka wuxuu ka reebay an yusaafara in lala safro bilqur'aani qur'aanka lala safro ilaa ardi alcaduwi gaalada dhulkeeda loola safro muttafaqu calay fii riwaayati muslim makhaafata an yanaalahu lcaduw makhaafata an yanaalahu lcaduwu baqad laga baqahayo in gaaladu ay gacanta ku dhigto walidaalika fuqaadu waxay kala qaadeen ciidanka ballaaran iskara bakhtiiska ah abeese bakhtiiska ah ehe carrikawaa iska warqaba inaan aan jabaynin aan fooda la gelin karin kutubtooda ay qaadan karaan ciidanka yare laga baqahayo in intii la kala tuuro la jabiyo haddana kutubta laga qaato kitaabku waa la ahaanaysan waa la jexjeexi way ku ciyaarahayaan ha laga ilaaliyo baabu taxriimi isticmaali aani dahab inoo joogo allah subxana wa tacala aclam